bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اlimam الbkhariyu raximah اllah taعalى babu fadli man yacuulu yatiima baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntiisii buu baab yahay yacuulu <clears throat> nafaqaynayo yatiiman agoon qaala xadahanaa ismaaciilu wa huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can thawr bni zaydi wa huwa thawr bnu zayd addiiliyu hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can abi اlgayth wa huwa salim abulgayth almadaniyu hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala assaaci cala alarmalati garoobka midka yacnii u soconayo nafaqaynteeda iyo u soconayo iyo kaalmadeeda walmasaakiini wa cala almasaakiini iyo masaakiinta kalmujaahidi qof mujaahid oo jihaadayo oo kale weeyaan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaadayo wakaladii kii oo kale waaye yasuumu soomaya annahaara maalinka maalintii wayaquumu leyla habeenkiina istaagan qof maalinkiina sooman habeenkiina taagan jihaadna ku jira ayuu la ajar egyahay qofka u kaalmeeyo agoonta iyo yani qofka garoobka iyo masaakiinta baabka marka de agoon iyo waxbuu u guntan yahay marka masaakiintaay agoontu galayaan ama armalada iyo masaakiin qofka garoobka ah iyo agoontu shay baa ka dhaxeeya waxay tahay mid kastoo iyaga ah cid u qumto danihiisa ma haysto naagta haddii laga dhinta ama la furo cid danaheeda u qumaysaa ma haysanayso haddii marka iyada ajarkan lagu helaayo cunug yar oo isagu yacni aan baqaan gaarin oo cid u qumaysaa danihiisana aynan jirin min baabi owlaa axaadiisteedana marka uu keeni doonaa xadiidkan marka bukhaari iyo kitaabu nafaqaad uu ku soo saaray baabu fadli nafaqati cala alahli qaala baabu fadli man yacuulu yatiiman lahu agoon isaga uu leeyahay qofkii nafaqeeyo agoon isaga u sugnaaday marka maxaa laga wadaana hooyadii baaba laga wadaa hooyada agoonka iyadaa dhashay waana agoon ninkeedii baa dhimanaya ilmaheedii bay wax siineen waa agoon iyada ay leedahay oo ay masruufayso qala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakmu bnu naafic alximsiyu qala ahbaranaa shucaybu wahuwa bnu abi xamzata can الzuhriyi qala xadaanii cabdullahi bnu abi bakrin ana curwata bna الzubayr ahbarahu ana caaishata zawja الnabiy sal ll ly slam caaisha xaaskii nabiga qaalat waxay tidhi jaa'atni atni imra'atu naag ayaa ii timid macaha bnataani laba gabdhood ay wadato lahaa iyada ay u sugnaatay fa sa'alatnii waxbay ii su-aalatay waxbay i weydiisatay falam tajid cindii agtayda kama helin ilaa tamratan waaxidatan hal timir maahane fa acdaytuhaa waan siiyey faqasamathaa way u qaybisay bayna bnatayhaa labadeeda gabdhood uma qaamad waa kacday marka way iska tagtay fakharajat waa baxday fadakhala الnabiyu sala اllahu calayhi wasalam nabigaa soo galay faxadatuhu caaisha marka waxay tihi waa uga sheekeeyey sheekadii wixii dhacay faqaala waxa uu yidhi man yalii min hadihi اlbanaati shay-an qofkii maamulo yacnii gabdhahan xaggooda shay-an wax ka maamulo fa axsana ilayhinna u ixsaanfalo kunna lahu waxay u noqonayaan sitran min annaar gaashaan ama sitri bay naarta uga noqonayaan xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa eh, ilmahan yaryarka ay waddo dabcan laa shaka yacnii waxaa qaalib oo badan agoonnimadooda iyadaa dhashay gabdhahan hadday aabba qabaan aabbahaba u shaqay lahay iyada maynan la wareegteen inay marka iyada la wareegta meelaha waxaa keenaya aabbaysa lahayn marka agoon iyada ay dhashay oo ay u kaalmaynayso waay marka tarjamada markay mudaabaqada meeshaas ee hooyada iyada ilmiha ay ilmaha ay dhasho inay nafaqaysaa waajib kuma aha haddii aabbahood nool yahayna aabbahaa nafaqaynayo haddii aabbuhu ounan noolayn agoonkaas weligiisa casaba ahaan qofkii ugu dhow baa nafaqadiisu ay foolaysaa awowgiis hadduu joogo walaal ka weyn hadduu joogo qangaara dadkaasay foolaysaa laakiin hooyadu waxa ay siisaa waa wax markaas aan waajib iyada ku ahayno ixsaan ah saa darteed baa marka ixsaankan loogu abaal marinayaa ajarkanna laga siina <coughs> baabu fadli man yacuulu yatiiman min abaweyhi <coughs> baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntiibuu u baab yahay yacuulu masruufayo nafaqaynayo yatiiman agoon min abaweyhi labadiisii aabba ay dhaleen yacnii adigii walaal baad u tahay agoonka hooyadaa iyo aabbahabaa dhaleen aabbihii waa dhintay booskii adigiina adaa istaagaya marka waxsiinta aad siinaysa iyo nafaqada aad nafaqaynayso caddaynteedabuu u baab yahay fadliga kusoo arooray qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed whuwa اlmusnadiy اljucfiyu albukhaariyu qala xadaثna sufyaan bnu cuyayna wa huwa abu muxamed alhilaaliyu اlmakiyu can safwana qala xadaثatnii unaysatu unaysadani marka waa majhuulaة la tucrafu akhraja xadiiثaha albukhaariyu fi اladb اlmfrad can <clears throat> umi saciidi binti murat alfihriya umu saciid binti mura hiya maqbulat akhraja xadiiثaha albukhaariyu fi ladab اlmufrad can abiha aabaheed marka waa murat bnu camr bni xabiib alfihriy wa huwa صaxaabiyu qaliil اlxadiid waa صaxaabi xadiid yar oo axaadiis yar nebiga ka wariyay akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad saddexdan isku xigtabaa adabka keliya adabulmufradka keliya unbaa wax loogaga soo saaray can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal ana wakaafilu lyatiimi ana aniga iyo wakaafilu lyatiimi agoonka midka kafaalo qaadayo fi ljannati jannada dhexdeeda ka haatayni labadanoo kalean ayaan nahay labadan oo kalean aan isu nahay ow amase qaala waxa uu yidhi ka haadihi tan min haadihi tan siday ka tahay xaggeeda marka ka haatayni muu yidhi mase ka haadihi min haadihi buu yidhi sufyaana ku shakiyey shaka sufyaanu sufyaan baa shakiyey fi lwustaa waalatii tali libhaam labada uu tilmaamayana waa fardhaxada iyo midda suulka ku xigto tan ah yacni sidan marka erayga nebigu uu isticmaalay kahaatayni miya mase kahaadihi min haadihi buu yidhi waa isku macno macnaha waa iska mid ayb xadiidkan marka waa caam ana qof kasta oo agoon kafaalo qaado fadligan uu leeyahay marka de min abaweyhidi aawe marka wuxuu ka rabaa marka inuu yidhaahdo haddii si caamaba la yidhi ee agoonkii aadan qaraabada ahaynba haddaad ajarkan ka helaysid kii adiga qaraabo kula ahay hooyada iyo aabbaha ay ku dhaleen waaba ixsaanku waa kaga owleysan yihin isaga marka yatiim loo adeegay iyo wuxuu noqonayaa silatu raxim iyo qaraabo la xiriiriya laba meela laga ajarsanaa marka kaas marka haddii nin ajnabiya sidaan ajar uga helayo ninkii la dhashayda min baabi owlaawan waxaana laga yaabaaba inayba ku waajibtaba isaga haddii meel kale u aado cid kaga dhow haddii la waayo isagay markaasi dul fuulaysaa waajibkaa marka uu gudanayana ajar buu ka helayaa dabcan xadiidka marka isaga waa saxiix ana lyatiimi fi ljannati kahateyni duruq badan buu ku yimid laakiin isaga hadda dariiqan uu ku soo saaray waa dariiqa dee qof majhuula iyo haweentan marka unaysa majhuulatun laa tucraf maqbuul mutaabaca u baahan waxyaabahaas baa ku jirjiraan laakiin xadiidku isaga waa saxiix qaala wuxuu saxiix ku yahay axaadiid uu keeni doona qaala xadaanaa camru bnu muxamed camru bnu muxamed waa camru naaqid camr annaaqid camru bnu muxamed ibnu bakr annaaqid hiqat xaafid wahima fii xadiiin hal xadiiuu ku gafay akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim wa abu dawuud qala xadaanaa hushaymu wahuwa bnu bashiir alwaasiطiyu qala ahbaranaa mansuuru wahuwa bnu lmuctamir can اlxasan xasan اlbasri ana yatiiman agoon kaana yuxdiru طacaama bni cumar ana yatiiman agoon kaana wuxuu ahaa ibn cumar yuxdiru inuu xaadirsiinaayo ama yani yuxdir moodi kudhi yaxdurudaa fiican xaadir waa mutacadi ayb yuxdiru marka wuxuu xaadirsiinayay noqona haddana ibnu cumar gadaal in laga sheego ogaa tarkiibku waa qalaqa gelay kaana yaxduru طacaama bni cumar ayuu xaadiri jiray isaga kaasuu xaadiri jiray hal mafcuul bisow qaadana yaxdurudaas laakiin haddii yuxdiru la yidhaha awal shay ficil hal mafcuul qaadan jiray haddii hamsadii la geliyo oo tacadiga keenaysay meeqo mafcuul u qaadana mid kale ku darsanaan mid kale ayuu ku darsanaan ayb kaana yaxduru wuxuu xaadiri jiray acaama bni cumar ibni cumar cuntadiisa ayuu imaan jiray oo cuni jiray fadacaa biacaamin daata yowmin cunto ayaa loogu yeeray maalin faalaba ibni cumar baa cunto loogu yeeray maalin faalaba yatiimahu agoonkiisiibuu markaa raadiyey falam yajidhu ma helin fa jaa'a waa yimid agoonkii bacdamaa faraqa bnu cumar ibnu cumar cuntadii marku dhammaystay ayuu yimid fa dacaa lahu bnu cumar ibnu cumar waa u yeedhay falam yakun cindahum agtooda ma ahayn fa jaa'ahu bisawiiqin wa casalin marka maunan joogin agtooda waa loo yeedhay waa la keenay fa jaa'ahu wuxuu ula yimid bisawiiqin wa casalin daango la shiiday iyo malab ayuu siiyey fa qaala waxa uu yidhi duunaka haadaa tan ogaaw fa wallaahi baan ku dhaartay maa qubinta laguma yacni laguma khiyaanin yacnii cuntadan malabkan iyo daangadan isku cun maa qubinta laguma dagine yacnii cunto lagaa qarsaday oo adiga lagu kadiyey ama lagugu khiyaanay ma jirto adaa lagu waayey waay adigii waad maqnayd marka laguma dagin ogow yaquulu lxasan xasanulbasri wuxuu dhahayaa wabnu cumar ibnu cumar wallaahi baan ku dhaartay maa qubina asna lama dagin ibnu cumar laftiisa yacni laftiisa fadli kama maqnaanin waay ninkii waa iska maqnaaday markii la yidhi hala qadiya ma dhihine waxba u keenay laftiisa isaga laftiisa meeshaasi marka kuma dagmin ibnu cumar waa ka faaiiday xadiidkan alxuseyn bnu xarbin ayaa wariyey fii kitaabi albiri waasila min ariiqi husheym ayuuna ka keenay isaga hushaym uu ka wariyey qaala ahbaranaa mansuur ilaa akhirihi xadiidkan marka halkan marka wuxuu leeyahay xasanulbasri baa ku jiro xasanulbasri hadduu ku jiro marka muxuu noqonayaa marka xasanulbasriba wuxuu leeyahay marka ibnu cumar waxba kama werinin saasuu ku wadaa qisadaanina marka mudalis hadduu yahay maxaa inta ku jira marka qisada waa xaadiri karaa xasanulbasri muhiimku waxay tahay xasan iyo ibn cumar mise soo gaareen bis waa in laga fiirsha ma kulmeen haddii marka ay kulmeen suuragal waayo qisadan marka waagii nebigay dhacday ma laha isagana ibn cumara qisadan ku dhacday marka xasanulbasri yani meeshaas marka in inqidaac laga fiiriyo ama inqidaac khafi ama mid jeliya hadduu jiro ayb xadiidkan marka wuxuu ka mid yahay zawaa kitaabkan sitada uu kala zaa'idka yahay warkabahan kitaabada ah ku kor wada kadaa ayb cilada marka xasanulbasriga nacam ku jira imaa marka yani waxaa weye waxuu u baahan yahay in laga fiiriyo eh, inuu soo gaaray qisadan iyo in kale sidiisa kale waa mudlis isaga qaala xadaanaa cabdulahi bn cabdilwahaab wa huwa alxajabiyu abu muxamed albasriyu hiqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu wاnasaa'iyu qaala xadaanii cabdulcaziiz bnu abi xaazim wa huwa cabdulcaziiz bnu salamata bni dinaar qaala xadaanii abi wa salamatu bnu dinaar qaala samictu sahla bna sacdin ayaan maqlay buu yihi can nabiy sal l slam qaal ana wakaafilu lyatiimi fi ljannati haakada aniga iyo ninka agoonka masruufayo jannada sidaanaan ku nahay wa qaala biisbacayhi alsabaabati walwustaa labadiisii far ee murugsatada iyo midda dhexe ayuu sidan ku yiri waa min itlaaqi alqowli wa iraadati alficli labadiisii gacmood buu sidan dhahay way innaga xataa af soomaaliya waa la dhahaa gacanta sidan dheh ayaa la leeyahay hadal maaha dhehda naam sameey waay waa min itlaaqi alqowl wa iraadati alficli naam sidan buu labadiisii farood ku yidhi ayb xadiidkan markaysana kii hore u la macneeya qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil atabuudakiyu qaala xadaana alcalaau bnu khaalid bni wardaan ninkan marka calaa bnu khaalid alqurashiyu alwaasitiyu weeyaan daciifun ayb daciif ha ahaadee ibnu xajar taqriibka wuxuu ramsi ugu yeelay tirmidi bis ta buu qoray bis imaamu dahabi kaashifkana wuxuu yidhi layinun wax ramsina uma sheegin xaafid ilmizi tahdiibu lkamaalka isagana sidoo kale ta keliya ayuu ramsi uga dhigay gadaalna kuma sheegin ayb ninkan marka ay sidan tirmidi ta'da ugu ramsiyeenna ninkan isaga laftiisa waa kan inta ku jiro eh, alcalaa eh, bnu khaalid bni wardaan leanna qofka markuu kuwo kale ku qaldamo oo calaa'iyaal badan isku qalqaldamaan waxaa laga fiiriyaa yaa ka wariyayo ka wariyaa rawaacan can wa canhu kutubtan marka taqriibkaas kama helaysid marka taqriibku ma dhigaayo waxaas tahdiibu tahdiibka iyo tahdiibu inaa aadid waa iyaga marka waxay dhahayaan rawaa can dadka uu ka wariyo dhan uu sheega wa canhu isagana intaas ka wariso sidaas ha ahaatee haddana tahdiibu tahdiibku waa soo gaabina kulligood raggii uu ka wada warinayo dhan ma kuu keenayo haddaad tahdiib iska fiiriso keliya inaadan ka helin waa laga yaabaa se waa mukhtasar tahdiibka laftiisa tahdiibulkamaalka ugu fiican in la aado tahdiibulkamaal markaa aado isaga waa taxa marka in allaale intuu ka wariyey intii isaga ka warisoo taxa laakiin muxuu ku taxayaa kutubu sita bis isaga riwaayo kale ma aadaya haddaad riwaayo kale muwada iyo wax noocaas haddaad eh, qaabkay isaga wariyaan haddaad eh, ka fiiriso makuu sheegayo sitada iyo kutub dhowroo sitada dad a'imadoodu alifeen ayb tahdiibulkamaalka marka isaga yaa la fiiriyaa marka meeshaa marka ay tahay de ninka calaa bnu khaalid alqurash alwaasiti muusa bnu ismaaciil wuxuu ku jiraa dadka ardadiisa ah abu bakr ibnu xafsinna wuxuu ku jiraa dadka shuyuukhdiisa ah marka waa isaga calaayaalka kalena sidaas ma aha waa huwa huwa marka ninkan markaad ramsigaa xoogaa wahmi ku jiraa oo in albukhaari fi ladab lagu ziyaadiyaa fiican albukhaariyu fi ladab lmufrad ayb waxaana kutusaasaa inay tahay bxilyat lwliyaaga kitaabka abu nucaym xilyat lwliyaa wa abaqaat lasfiya xadiidkan soo socda waa wariyey min ariiqi cabdillaahi bni axmed bni xambal can leyth wuxuu yidhi can leyth can illeyth bni khalidin اlbalkhiy can اlcalaaء bni khalid almujaashiciyi ayuu yidhi can اlcalaaء bni khalid almujaashiciy saasuu yidhi can abi bakr bni xafsin maxaan sameynaa naga ka shaqeyna ayb marka wuxuu yidhi calaa bni khalid almujaashiciy saasuu isaga ugu abtiriyey can abi bakr bni xafsin kadibna xadiidkaasuu keenay mujaashicigu marka waa majhuul ibnu xajarna wuxuu ugu ramsiyey tamyiiz marka meeshan wax badan baa isdhex dardarsan ninkan calaa bnu khaalid almujaashiciy iyo alqurashiyugan anaga aan sheegna labay kale yihiin labada taqriibka waa ku yaalaan midna ta buu ramsi uga dhigay tirmidi baa u wariyay yihi bis kan kale oo abuu nucaym hadda dariiqiisa uu ku keenay oo u almujaashiciyi ugu darayna tamyiiz ayuu ugu qoray tamyiiz tamyiiz marka maxaa laga wadaana tamyiiz waxaa laga wadaa nin aan riwaayo ku lahayn kutub sita kutubahan oo kalena aan riwaayo ku lahayn magaciisuna uu sami la yahay kuwo kale oo kutub sita riwaayo ku leh inuu ku kala sooco ugu talagalay marka ninka uu tamyiiz dhahaayo bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja wax riwaaya kuma leh waa ninkaas ayb marka ninkani imaa waa alcalaa bnu cabdiraxmaan calaa bnu khaalid ibni wardaan alqurashi ama waa alcalaau bnu khaalid almujaashiciyu ayb kaas dambe marka waa majhuul midkaana waa daciif ayb labadaas midkood un wayn mafhuum <clears throat> kitaabka sharax male badan marka sharax badan haddii uu lahaa lahaayo culumo badan isaga dadambayso waxbaa badana la kekeeni lahayn laakiin isaga laftiisa marka wuxuu yahay aad in loo meelo badan wax laga fiirfiiriyo <clears throat> u baahan <clears throat> marka ninkan alcalaa bnu khalid ibni wardan alqurashi waa daciif haddii uu noqdo alcalaa bnu khalid almujaashiciyu oo sida abu nucaym uu ka warinaya isla xadiidkan laftiisa can abi bakr bni xafsin waa ninkaas isagu waa majhuul waayahay qaala xadaanaa abu bakr bnu xafs ana cabdallaahi kaana laa yakulu طacaama cabdullahi bni cumar ma cuni jirin cunto ilaa wacalaa khiwaanihi yatiimun ilaa yacni miiskiisa agtiisa waxaa ahaa agoon miiska oo wax ku cunaayo agoon baa joogi jira an cabdullahi bin cumar cunto ma cuni jirin ilaa agoon unbaa miiskiisa joogi jiray wax ka cuni jiray waxay kutusay marad cabdullahi bin cumar fadligiisa iyo sida uu khayrka ugu dadaalayay iyo ayay kutusaysaa sanadkana marka waxbaa ku jira idinka wax ma idiin sheeg sheega calaaga iyo magac ma u baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan khayru beytin guri ka ugu khayr badan beytun guri waaye fiihi yatiimun agoon uu dhexdiisa yahay agoonka oo yuxsanu ilayhi loo ixsaan falaayo guri waxaa ugu khayr badan guri agoon la wanaajinayo loo ixsaan falayo uu joogo qaala xadaanaa cabdullahi bnu cumaan waa cabdaan cabdullaahi bni cumaan qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala ahbaranaa saciid bnu abi ayuub wahuwa almisriyu hiqatun habtun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can yaxya bni abi sulaymaan wahuwa almadaniyu abu saalix ayaa la yidhaha layin lxadiid ahraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad waabu daawuud watirmidiy wanasaa-iyu ibnu maajahna waa u wariyaa sida aan sheegi doono ibnu xajar marka ibnu maaja kuma dhigin ramsiga qaaf waa ka tegi albukhaariyu fi ladab wa abu daawuud wtirmidiy wnasaa-iy buu yiri bis wabnu maajahna waa ku jiraa ayb an ibni abi cataab ibnu abi cataab marka waa zayd bnu abi cataab hiqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad waabu daawuud wاnasaa wabnu maajah can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal ly slam khayru beytin guri kan ugu khayr badanoo lmuslimiina muslimiinta dhexdooda beytun guri waaye fiihi yatiimun agoon ou joogo agoonka oo yuxsanu ilayhi loo ixsaan falayo wa sharu beytin guri midka ugu xun filmuslimiina muslimiinta dhexdooda beytun guri waaye fiihi yatiimun agoon ou joogo yusaau ilayhi la xumaynayo ana aniga iyo wakaafilu lyatiimi fi ljannati ka haatayni yushiiru biisbacayhi ayuu ishaaray xadiidkan marka ibnu maajaha wariyey ayb ibnu maajah ayaa xadiidkan soo wariyey fi sunan saddex kun toddoba boqol iyo afar can ariiqi bni lmubaarak weliba ibnu lmubaarak ka wariyey bihi bilisnaadi lmadkuur ibn qaala ahbaranaa saciid bnu abi ayuub can yaxya bni abi sulaymaan buu yiri meeshaa marka soo kaagama soo baxaysa yaxya bnu abi sulaymaan min rijaali bni maajahna inuu yahay min rijaali bni maajah ma qorin taqriibka marka way dhici kartaa marka nusakha taqriibku inay kala badbedeleyn qaar qoray ay jiraan calaa kullin marka hadaynan adiga kuu qorna in nuskhadaada haddaad ictimaado taqriib ood rijaal fiirfiiriso ibnu maaja meeshaas in lagu daro ayb xadiidka marka sanadkiisa dacfi baa ku jiro oo ninkan yani waxaa ku jiro Eh, eh, eh, waxaa ku jira yaxya bnu abi sulaymaan waana daciif ninkan qaybta dambe laakiin ana wakaafillyatiimi iyada mutaabacay leedaha waa soo marnay ogow macnaha xadiidkuna dabcan de agoon guri loogu ixsaanfalaya khayr iyo barako waa imaanaysaa laa shaka macnaha waa sax baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kun lilyatiimi kalabi raxiim kun ahaw lilyatiimi agoonka waxaa u ahaataa kal raxiim aabba naxariis badan oo kale u ahaw xadiidkii hore horta intaanan ka bixin baxi buu leeyahay cafwan ibnu maajah keliya kutubu sita xadiidkan wariyey kutubu sita ibnu maajah keliya ka wariyey alxaafid albuusiri wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha misbaaxu zajaaja calaa zawaa'id ibni maajah wuxuu kitaab ka qoray axaadiidta ibnu maaja ou la zaa'id yahay shanta kale uu kala zaaidka yahay shanta kale ayaa waay waa bukhaari muslim abu daawuud tirmidi iyo nasaai i axaadiidta aynan warininoo keligiis uu la zaa'id kuwaa kale yahay buu kitaabka alifay marka xadiid ibnu maajah keliya ou wariyey jirana sixadiisa iyo dacfigiisa isagay culammada ula laabtaan isaga ka hadlo xadiidkan marka isaga kii uu ka hadlaayay waay marka wa qaala albuusiri marka fi eh, misbaax الzajaaja waxa uu yidhi fii isnaadihi yaxya bnu sulaymaan ayaa isnaadkiisa ku jira qaala fiihi lbukhaariyu bukhaari wuxuu ka yidhi munkaru اlxadiid marka hadduu bukhaari munkarulxadiid yidhi dacfigiisu waa daran yahay marka wa qaala abu xaatim abu xaatim wuxuu yidhi buu yidhi muطaribu اlxadiid ninkan wa akhraja bnu khusayma ibnu khusaymana xadiidahu buu soo saaray fii saxiixihi ibnu khuseyma ninkan xadiidkiisa ayuu soo saaray fii saxiixihi meeshaa marka maxaa laga qaadanaa marka ibnu khuseyma ninkan maqbuulo u arkaa marka leanna haddii kale saxiixiisa kuma soo saarin wa qaala ibnu khuseyma wuxuu kusii daray fi nafsi min hada alxadiidi shay-un weliba xoogaa wuxuu yidhi nafsadda xadiidkan waxbaa uga jiro shakibaa yaa ku jiro fa innii laa acrifu maxaa yeelay ma garanayo yidhi ninkan fa inii laa acrifu yaxya bicadaalatin walaa jarxin in la jarxiyana kuma aqaan cadaaladna kuma aqaan yiri ayb wainamaa kharajtu khabarahu xadiidkiisaan soo saaray liannahu yakhtalifu lculamaau fiihi yakhtalifu alculamaau fiihi xadiidkiisa waa iska soo saaray buu yidhi maxaa yeele culimadu waa isku khilaafayaan ninka qultu marka buusiiri wuxuu yidhi qad dahara lilbukhaariyi wa abi xaatimin maa khafiya cala bni khusayma imaamu lbukhaari iyo abuu xaatim baa waxaa u daahiray wixii ibnu khusayme uu arki waayey ee ka qarsoonaaday ayb fajarxuhumaa muqadamun calaa man cadalahu iyaga jarxigoodii aan soo sheegnaa laga hormarinaa qofkii tacdiiliyey marka xadiidku waa daciif ninkaasuuna daciif ku yahay wain kaana ibnu khusayme fii saxiixiha kusoo saaro ninkan xadiidkiisa lanna bukhaari iyo isawaxba kama aqaanu yidhi jarxi iyo tacdiil midna iyagiina marka waxay ka sheegeen jarxi bay ku dhufteen xadiidkan cuqaylina fi ducafaa ayuu kusoo saaray can cumar isagoo min xadii yani min qowli cumar ah tarjamada isxaaqu bnu ibraahim alxaniiniyu ayuu ku keenay wa qaala wuxuuna yidhi laa asla lahu baxigaasaa ku jira marka xadiidkan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan marka buxuusta qaar waa ku dheeraanaynaa lilfaa-idati yaan ugu dheeraanaynaa faa'iidooyinka iidooyinka xadiidiga waxaa laga yaabaa dadka kitaabka dhegaysanaa qaarna inay macno ugu fadhiso kuwana ayna macno ugu fadhinin laakiin kolleytaba kuwa macnaha ugu fadhisan anuu ka mid ahaqofkii kale macno ugu fadhisana waa ka faa'iideysanaa kii aynan macno ugu fadhininna ha iska dhagaysto dhib male beri buu fahmi doonaa lanna kitaabaad aad idinku wadataan saxiix daciif saxiix daciif uun keliya saxiix daciif ha la yidhaah laga tago dariiqadaas ma ku soconayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kun lilyatiimi kalabi agoonka waxaa u noqotaa aabba naxariis badan oo kale u ahaw qaala xadaanaa camru bnu cabaas wa huwa abu cuhmaan albasriyu saduuqun rubama wahim akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala xadaanaa cabduraxmaan wa huwa cabduraxmaan bnu mahdiy ayb qaala xadaanaa sufyaan wa huwa thawriyu can abi isxaaq wa asabiiciyu camr bn cabdillahi alhamdaniy qaala samictu cabdiraxmaan bna abza ayaan maqlay qaala qaala daawuudu cabdiraxmaan bnu abza waa saxaabi yar qaala wuxuu yidhi qaala daawuudu daawuud waxa uu yidhi daawuud nabiy daawuudkan waa daawuud calayhi salaatu wasalaam kun lilyatiimi kalabi raxiim kun lilyatiimi agoonka waxaad u ahaataa kalabi raxiim aabba naxariis badan u ahaw waclam ogow annaka adiga kamaa tasracu sida aad u beerato kadalika sidaadaas oo kale ayaa taxsudu u guranaysaa sidaad wax u beerataad u guranaysaa hadaad marka beerto geed qaraar badan wax macaan kama guraysa wax fiican haddaad beertana wax fiicana ka guraysa maa aqbaxa alfaqra bacda alghinaa alla wuxuu yidhi foolxumo badanaa faqri bacda alghinaa hodontinimo kadib nin hina iyo hodontinimo soo martay faqri uxumaa wa akharu min dalika kaagaas waxaaba ka sii badan ow qaala aqbaxu waxaaba ka sii foolxun min dalika kaagaas aldalaalatu bacda alhudaa baadi hanuun gadaashiisa qof diin la baray wax arkay wax la tusay hanuunay kadib baa inuu baadiyoobo baadida hanuun ka dambaysa wax ka xun male waidaa wacadta saaxibaka saaxibkaaga haddaad ballan u gasho wax u ballan qaado fa anjiz lahu u fuli maa wacadtahu waxaad u yaboohday si ha u goynin fa in laa tafcal haddii aadan samaynaynin sidaa oodan samaynin yuurath baynaka wa baynahu cadaawatu maxaa kuu qoray yuuriu yuuriu baynaka wa baynahu cadaawatu yuurau yuwarasu mau dhig adiga yah ayb fain laa tafcal haddii aadan samaynin yuwarath baynaka wa baynahu cadaawatu waxaa la dhaxal siinayaa adiga isaga dhexdiina cadaawad wa tacawad billaahi min saaxibin ilaahay ka magangal saaxib in dakarta haddii aad xusuusato khayrka lam yucinka aan kugu kaalmaynaynin wa in nasiita haddaad khayrka ilowdana lam yadkurka aan ku xasuusinaynin lam yudakirka aan ku xasuusinaynin yani saaxiib haddaad khayr xusuusatana aan kugu kaalmaynaynin haddaad ilowdana aan ku dhehaynin war waxaas baa ka ad iyo ilowday aan ku dhehaynin ilaahay ka magangal marka waa nasaaix nabiyulaahi daawuud laga sheegay de innaga nabiyulaahi daawuud sanad kuma gaari karno xadiidna hadda ma hayno nebiga inuu warkan sheegay waxay noqonaya xikamkii kutubtii hore lagu ararkay waxyaabaha noocaas oo kale hadday tahay min baab araqaa'iq iyo waxyaabaha noocaas ama wax sharcigeenuga ka marqaati kacaaya ay tahay in la sheeg sheega laa baaswaxayna ah. geli kartaa waxadiuu can bani sraaiila walaa xaraj waxadiuu can bani israa'iila walaa xaraj ayb xadiidkan waxaa soo saaray aharkan ahrajahu alkharaa'iiyu fi makaarim alakhlaaq alkharaa'iطi wuxuu leeyahy makaarim alakhlaaq iyo masaawi lakhlaaq isagaa soo saaray culummadii hore ka mid ah min ariiqi israa'iil can abi isxaaq meesha kan sufyaan uu ka yahay can ariiqi israa'iil uu ka soo saaray wabnu abidunyaana waa soo saaray fi nafaqati cala alciyaal kitaabkaasuu kasoo saaray ibnu abidunya ku soo saaray isagana min ariiqi alacmash can abi isxaaq waa ariiq kale saddex ariiq buu marka xadiidku yahay shafeeri bukhaari fi ladabi lmufrad can ariiqi sufyaan alkharaa'iطi fi makarim اlakhlaaq min ariiqi israa'iil wabnu abi dunya can lacmash kulluhum can abi isxaaq marka xadiidka marka la qoraayo saasay kutubta takriijka u qoraan can abi isxaaq wlbayhaqiyu bayhaqina xadiidka shucablimaanu kusoo saaray min ariiqi zuhayr can abi isxaaq marka afar arday baa abu isxaaq ka warisay ayb shucabulimaanku isaga kusoo saaray ayb sidoo kale xadiidka waxaa soo saaray alxujatu fi bayaani lmaxajana waa lagu soo saaray abulqasim ataymi min dariiqi macmar can izuhriyi can anas kan marka shaahidow noqon karaa soo maa lanna hadda xadiidkan hayne wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibni abza hadda can ariiqi anas ou keenay can anasin can nabiyi sal l slam weliba marfuuc can nabiyi sal l slam ina muusa bna cimraan nabiyullaahi muusa naadaahu ljabbaar ilaahay baa u dhawaaqay markaasuu yidhi kun lilyatiimi kalabi raxiim awal daawuud baa laga sheegay hadda nabiyullaahi muusa baa la farayba allah faray saasuu alxuja fii bayaani lmaxaja uu ku soo saaray abulqaasim itaymi xujaha waa kitaab madbuucoo daabacanoo caqiida ah waan imaamu dahabi wuxuu ku xukumay marka xadiidkan dambe biannahu mawduucun saciid bnu muusa ayaa ku jiro waa xadiidka marfuuca ah waa kan mawduuca waxa mawduuca waa kan marfuuca ee anas laga warinayo ayb marka wuxuu ka rabaa kun lilyatiimi kalabi raxiim de in loo noqdo sidii aabba naxariis badan oo kaleed waxaa keenayso nusuustan anaa wakaafilulyatiimi fi ljannati ka hatayni iyo nusuusta naxariista si guud u farayso iyo iyo dadka yani agoonka aan isku tirtirsiinaynin in la kaalmeeyo walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin iyo waxyaabahaas oo dhan iyo aayadda waliyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim adiga haddaad maanta dhimatay ilmahaaga in loo ixsaan falo waa jeclaa lahayd adigana sidaasoo kale u cabso oo xumaanta ugaga cabso oo u ixsaan falow khayr meer qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu qaala xadaanaa xamzatu bnu nujayxin qaala xadaanaa xamzatu bnu najiixin abuu cumaara xamzatu bnu najiix albasriyu ayb abuu cumaara rumiya biاlictizaal layinun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad ninkan marka waa daciif adab lmufradka keliyaana ku jira ictizaalna waa lagu tuure qiidada xaggeeda qaala samictu lxasana yaquulu xasan baan maqlay oo dhahayo laqad cahidtu lmuslimiina muslimiintaan ayaan ogaaday waina arajula iyadoo walxaal ina arajula qofka minhum iyaga ka midana la yusbixu uu soo waaberiisanayo fayaquulu ou dhahayo yaa ahliyah yaa ahliyah war ehelkeygow ehelkeygow haadan dambe marka waa iska haa u sakti yaa ahliyah yatiimakum yatiimakum war ehelkaygow ehelkaygow yatiimakum yatiimakum war agoonkiina ka warqaba agoonkiina ka warqaba waa mansuub biliqraa iqraa baa lagu nasbiya yaa ahliya yaa ahliya miskiinakum miskiinakum war miskiinkiina ogaada ogaada yaa ahliya yaa ahliya jaarakum jaarakum war dariska ha laga warqabo dadkiio sidaa dhahaan arki jiray buu yihi muslimiinta dadki fiicnaayo waa dadku ka hadlaan wa usrica bikhiyaarikum dadkiinnii khayrka badnaa waa lala tegay waa la dedejiyey horay u dhinteen wa antum idinkuna kula yowmin maalin kastana tarduluuna waad xumaanaysaan <coughs> maalin kastana yani waxaad la imaanaysaan waxaad samaynaysaan xumi wasamictuhu yaquulu maalin walba waa xumaan dadkii wanaagsanaa markay idinka dhintaan dad xun unbaa imaanaya wa samictuhu yaquulu xasan oo dhahayaan maqlay waidaa shita haddaad doonto ra'aytahu faasiqan waad arkaysaa isagoo faasiq ah yatacamaqu bialaaiina alfan ila annaar waad arkaysaa marka yani faasiq baad arkaysaa yatacamaqu isagoo ku mubaalaqoonayo ku xadyani mubaalaqo ku samaynayo arrinka aada ugu tashadudayo maal raadinta yatacamaqu wuxuu aada iskugu yacnii gunta hoose u tegayayo ku mubaalaqoonayaa bialaaiina alfan soddon kun ila naari naar naar xaggeed kadib muxuu yidhi maalahu soma yatacamaqu maalahu yacni wuxuu ku xeel fogaanayaa maalkiisii qaatalahu llahu allah dilay waidaa shita haddaad doonto ra-aytahu waad arkaysaa faasiqan isagoo ah qofki yatacamaqu bialaaiina alfan ayuu aada maal raadintii iyo yani e, e, e, maal raadintiibuu tacamuq ku samayna gunta ugu dambaysu ka raadina soddon kun ayuu ku tacamuqayaa ila naari naar xaggeeduuna ugu socdaa maalahu maalkiisu ku tacamuqayaa qaatalahu llahu allah dilay yani ama sixuna u kasbayaa ama xaqii lagu lahaa bounan ka gudanaynin baaca wou gaday khalaaqahu nasiibkiisii min allah ilaahi xaggiisa uu ku lahaa biamanin bithamani canzin waxar qiimaheedu ku gaday yacnii diinkiisiibu wuxuu ku iibsanayaa waxar wax la eg xar hadda waaba weyn tahay qadada qadadoo ku iibsanaa meeqaa dad ku dishay kun shilin meeqaa qof ku dilay yacni kusoo dar bab xabad ninkaasi diinkiisi maunan gadanin marka uunan ku gadanin wax lamida biamanin baksin wain shita haddaad doontana ra'aytahu waad arkaysaa mudayican isagoo dayacaya xuquuqdii lagu lahaa ayb yaad arkaysaa murabbadan fii sabiili shayaan aad ugu xaal dheeraaday oo yacni ku isku bedelay yacni ku tagayuray fii sabiili shayaani shayaan jidkiis murabadan marka ay mutaghayiran isagoo ku doorsoomay shaydaan jidkiis ku doorsoomay maxaadi muriidan maaha waxaan suuqa laga soo galay murabadan murabadan ama murbadan isagoo ku doorsoomay fii sabiili shaydaan sow shaydaan jidkiis dabada u haayey ayuu ku doorsoomay addow yaraana waa ku duqoobay hadii uu ahaa yacni afartan jir iyo meelahana waa ku odayoobayba laa waacida lahu wax wacdiyaa ma haysto min nafsihi nafsadiisa xaggeeda kama haysto oo naftii maaha naf lawaamo ahoo wacdinayso walaa min annaasi dadka xaggoodana kama haysto muriidan murbadan ku badasha ama murabadan idinka kitaabkan waa kitaab iska waxa waaye waxaan masaarida lagu soo daabacay ictibaar ma leh ayb xadiidkan marka de waxaa weeyaan waa maqduuc waa min qowli lxasan waana maqduuc isagoo haddana maqduuca baa weliba sanadkiis uu daciif yahay oo ninkaa waxaa ku jiro layinka ah xamزة bnu najiix qaala xadaثna muusa qaala xadaثna slaam bnu abi muطiic can asmaa bni cubayd ninkan asmaa marka magacnimeed waa nin asmaa bnu cubayd wuxuu dhalay juwayriyat bnu asmaa juwayriya laftiisa waa nin waa nin marka isaga iyo aabihiiba laba magac oo haweenkuna la wadaagaan ayay lahaayeen wiilkiisa juwayriyat bnu asmaa waa hadda kutub sitow ku jiraaba juwayriyatu bnu asmaa baa la dhahay asmaadan marka xagga naagaha ka raadin maysid marka aad fiirinaysa magaciisa nimanka xaggiisaaan asmaa bni cubayd wa huwa abulmufadal ayaa la yihi albasriyu waalidu juwayriya iqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wamuslim walarbaca wamuslim wanasaa qaala wuxuu yihi qultu libni siriin baa waxaan ku yidhi cindii yatiimun agoon baa agteyda ah qaala isnac bihi u sameey maa tasnacu biwaladika cunugaaga waxaad u samaynayso ku sameey isagana idribhu garaac maa tadribu waladaka inta aad yani wiilkaaga garaacaysa maa tadribu waladaka yani darbaka waladaka garaacista aad ilmahaaga garaacayso garaac kaasoo kale agoonkii marka waxaa laga qaadanayaa aharkan agoonka marka ma la tumi karaa agoonka wixii ku saabsan ilmo edbintood iyo hadduu dugsiga gooyo kale iyo waxbarashadii hadduusan rabin iyo salaadihii iyo xoogaa hadduu ka tegtegaye iyo marka hadda in la xanjafiyo inta aad wiilkaaga ama ilmahaaga aad tumayso kale waa garaaci kartaa haddaad mas-uulkiisa tahay ayb haddii laakiin la yiraa may agoon waay lama taabto wiilka agoon waay de waxaas markuu maqlo nusxi ma noqonayso midaasoo kale waxay noqonaya raxmad isaga dhibtay noqonay marka lama ay hada kani baabun baab weeyaan fadlu lmar'ati haweenta fadligeeda idaa tasabarat hadday isa sabar siiso calaa waladiha ilmaheeda korkooda hadday isku sabarsiiso isku xabisto walam tatasawaj aynana guursanin ilmihii baa looga dhintay intay isleedahay marka hadday guurkii uga tagto iyaga dartood oo iyagaas un ay tarbiyadooda u xabisnaato yani ajarka ay leedahay fadliga cadayntiisa qala xadaanaa abu caasim wa huwa abu caasim annabiil addaxaaq bnu maklad can nahaasi bni qahmin wa huwa abulkhaaab albasriyu ayaa la yidhaha daciifun akhraja xadiidahu albukhariyu fi ladabi lmufrad wabu abu dawuud watirmidiy wabnu maajah ninkaa daciif waay marka can shadaadin abi camaar shadaad bnu cabdillaahi alqurashiy abu camaar adimashqiy hiqat yursil akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim wاlarbaca can cawf bni malik waa saxaabigii meeshaa marka waxaa ku jira shadaadkan cawf bnu malik inuu ka maqlay iyo in kalena waraa ku jiro marka daciif nin daciifana waa ku jira inqidaacna waa jiraa can inabiyi sal l slama qaal ana aniga iyo wamra'atun haweenay safcaau lkhadayni labadeeda daan ama labada dhaban ay qayirmeen haweenta markay xoogaa da' noqoto oo meeshaas marka goomanka iyo xoogaa ay soo madoobaadaan ama ay midabkeedii hore xoogaa iska yar badasho ayaa yani sidaas caynka mau kuu hormariya sacfaa mu ha safcaau lkhadayn ana aniga iyo wamra'atun safcaau lkhadayni imra'atun haweeney ka bedel imra'atun haweeney aamat aamat waa aamat imra'atun haweeney aamat garoobowday min zawjihaa ninkeeda ka garoobowday de ninkeedii horey ka garoobowday oo min zawjiha marka la leeyahay bictibaari maa kaana waa waa majaaza ku jira marka bictibaari maa kaana awalow zawj u ah markaana de adayba garoob noqoto see zawj ugu yahay bictibaari maa kaana yani sidau ahaan jiray baa laga hadlaa waatul amwaalahum oo kale agoonta maalkooda siiyo alayii marka la siina agoon miya marka cunuga agoonka maalkiisa marka la guddoonsiina agoon miyana ma bictibaari maa kaana wuxuu soo marayaa lagula hadlay majaaz marka mursala ku jira meesha imra'atun haweeney aamat min zawjihaa ninkeeda ka garoobowday yani ama waa ka dhintay ama sidaasayna u badan tahay fa sabarat calaa waladihaa fa sabarat sabartay calaa waladihaa ilmaheeda korkooda ku xabisantay kahaatayni aniga iyadu kahaatayni labadan oo kalean isku nahay fi ljannati jannada dhexdeeda xadiidkan abu daawuuda wariyey ayb abu daawuud ayaa soo saaray kitaabuladab baabu fadli man caala yatiiman tarjamada abu daawuud marka waxaa ka fahmaysaa amadan inay tahay waa ka dhintay ninka inay axaadiidta mar walba haddii duruqdooda la fifiirshay iyo kutubta lagu wariyey macnaa kaaga sharax maba u baahanaysaba iyagaa issharxaya axaadiidtan marka mar walba duruqda inaan laga caajisin raadinteeda waa fiicantahay abu daawuud xadiidkan kitaabu aladab baabu fadli mancaala yatiiman buu kusoo saaray min ariiqi nahaas weliba ariiqa ninkan annahaas ibnu qahmin ayb markaa waa daciif isaga laftiisa axmedna ninkaa daciifka ariiqiisa lagu soo saaraan ujeedaa axmed ibnu xambalna xadiidka waa soo saaray fii musnadi axmed musnadkuu kusoo saaray xadiidka raqamkiisu yaha labaatan iyo afar kun iyo lix bayhaqina shucab ulimaan uu kusoo saaray dhammaantood annahaas ibnu qahmin ayay kasoo saareen bihi bilisnaad lmadkuur cabdurazaaqna xadiidkan waa wariyey cabdurazaq ibnu hamaam asancaani min ariiqi qataada can nabiy sal l slam qataada can nabiy maxay noqona mursal abu yaclaa baa laakiin xadiidka soo saaray u fiirso fii musnadihi abu yaclaa musnadkiisuu kusoo saaray xadiidka ah min ariiqi cabdisalaam bni cajlaan can abi cusmaan annahdiy can abi hurayrata marka can abi hurayra waa shaahid waaba ka leexday isaga nahaaskan maba ahaanee dariiq kale u aaday cabdusalaam bnu cajlaan can abi cumaan can abi hurayra kaasuu kasoo saaray matnigiisana wuxuu ahaa ana awalu man yuftaxu lahu baabu ljanna anuu waxaan ahay qofka ugu horreya albaabka jannada laga furaayo ilaa anahu taati imra'atu naag baa imaanaysu yidhi nebiga tubaadirunii aniga iga degdegayso haweeney jannadii u degdegaysaa imaanayso inay iga hormartaba rabto fa aquulu lahaa waxaan ku dhahayaa maa laki war adiga xaalkaagu waa maxay waman anti adigu yaa tahay fataquulu waxay leedahay ana imra'atun naag baan aniga ahay qacadtu calaa aytaamin lii agoon aan dhalay baan u fadhiistay dartood guurka isaga daayoon u kaalmeeyoon waxbarayoo dariiq toosan aan u tusay waa isla mid marka cabdusalaamu bnu cajlaankan abu xaatim wuxuu yidhi yuktabu xadiiuhu marka yuktabu xadiiuhu abuu xaatim ninka ou dhahaa waa maxay mutaabaca waa galaa ogaah ninkaa mutaabaca waa gelaya isku xooji marka nahaasu bnu qahmin iyo isagu way isxoojin karaan lanna nahaas waa daciif ninkanina waxaa la yidhi yuktabu xadiiuhu ayb marka wuxuu yidhi yuktabu xadiiuhu watawaqafa hayrii fi lixtijaaji bihi aniga hayrkay ninkan inuu xujaysto waa ka istaagay hayrkay ma xujaysanin waa la qoraa xadiikiisa yuktabu iyo yuxtaju labay kala tahay yuxtaju waxaa laga wadaa isaga binafsihi buu xujo u yahay waay yuktabu xadiiuhu marka la yidhaha walaa yuxtajuna macnaheedu waxay tahay mutaabaca ayaa loo qoraa waay xadiikiisa ayib marka fahuwa saalixun lishawaahid albani marka xadiidkan waa daciifiyey daciifada ayaan ayuu ku faahfaahiyey daciifada ha faahfaahiyee marka dariiqii abu daawuud bis unbuu ka hadlay wuxuu sheegay xadiidkan inuu daciif yahay nahaasu bnu qahminna ku jiro bis buu sheegay waxaad moodaa marka abu yacla musnadkiisa inuunan aragba abu yacla musnadkiisa maunan arkin yani waxaan ka wadaa xadiidkan mutaabacadan ama shaahidkan abu yacla maba sheegin mana ka hadlin isaga xadiidkuna marka musnad abi yacla waa ku yaalla waana maطbuuc musnad abi yacla wax meel dheer yaalla maahana waa la fiirin karaa marka xadiidkan shucayb arnaud wuxuu leeyahay marka waa xasanu ligayrihi sidaasaana toosan xasanu liayrihi marka waa xadiid xasana waxaana laga qaadana xadiidkan macnihii bukhaari u tarjamay halkanna u keenay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan adabu lyatiim agoonka aadaabtiisa qala xadaana muslim whuwa bnu ibrahim alfarahidiyu qala xadaana shucbatu can shumaysata alcatakiya qaalat dukira adabu lyatiimi baa la sheegay cinda caaishata radia allahu canha faqaalat waxay tihi inii la adribu lyatiima anu agoonka waa garaaca xataa yanbasita yani si uu markaa yani qof fiican oo u noqdo yanbasit inbisaadka waxaa laga wadaa yani ayb wuxuu leeyahay alimtidaadu walimbiaaxu cala alardi min algadab wacadamu ridaa bima yucaamalu bihi xataa yanbasit macnaha ilaa uu dhulka dhaco yan ilaa uu yani dhulka ku seexdo ayb saasuu marka macneeye kan almuraadu min alimbisaadi alimtidaadu walimbiaaxu cala alardi muxuu dhulka isugu tuuraa min algadab tumidda la tumayo darteed maana waxaa laga qaadanaya marka agoonkii in la garaaci karo lita'diib edbin in loo garaaci karo ti ibnu soo marnay ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fadlu man maata lahu lwalad isnaadkanna waa saxiix qofkii yanii ilmo ay ka dhinteen sabro fadliga kusoo arooray caddayntiisii u baabiye qala xadaana ismaaciil huwa bnu abi uways qala xadaanii maliku can ibni shihaab can ibni lmusayab can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slama qaal laa yamuutu liaxadin qof u dhiman maayo min almuslimiina muslimiinta ka mida alaaatun saddex uma dhintaan saddexdoo min alwaladi ilmaha ah fatamasahu naaru naar markaa ay taabato ilaa taxilata alqasami dhaarta maahane dhaarta xalaaloobideeda maahane taxillatulqasam marka maxaa laga wadaa dee dhaartii ilaahay dhaartay leanna alla wuxuu ku dhaartay qof walbo naarta waa gela qof aan gelaynin ma jira naarta oo suuratu maryam alle wuxuu yidhi wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatman maqdiyan uma nunaji aladiina ataqow wanadaru alaalimiina fiiha jithiya ibnu jariir marka wuxuu ku fasiray ilaa waariduha ilaa daakhiluha qof kasta naarta mid gelaya lanna siraadka xagguu ku yaallaa naartuu ku yaallaaye siraadka waa jahanama taxillat alqasamkaas bis unbay naar ka soo maray qofkaas marka macnuhu waxay tahay siraadkaas intuu ka gudbo bis unbaa naar is arki maayaan ayb marka qofkay saddex ka dhimatay ku sabrana waay cizu bnu cabdisalaam wuxuu leeyahay axaadiidta ku soo aroorta ama nusuusta masaa'ibta in layska hawaabiyo wuxuu leeyahay waxay ku xiran tahay sabar lianna sabarku waa min kasbi bni aadam bani aadamka camalkiisa waa kasab waxa janno lagu galana waa camal bacda fadlillaahi marka qofkan markuu sabro ayuu ajarkii helaa laakiin musiiba igu dhacday mana sabrin ajarkii waa helaa de ficil ilaahay maa adiga ajarku hele musiibadu isaga wuxuu leeyahay waa alla abuuray musiibada iyada waxaa weeyaan waa abuur alle qofkan marka yacnii alla uu ku samaynayo qofka isaga marka kuma leh wax ikhtiyaara kuma yeelan karo musiibada laakiin ikhtiyaar wuxuu ku yeelan karaa waxay tahay inuu sabro sabarka isaga ka suurtoobo aana ka suurtoobay marka sabarka saas u dhahaya culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maye mararka qaar bimujarad musiibada ay la kulantaba waxaa ku heli karaa qodax qofka hadday muddo oo iska bixiyo intaa yarta oo dhahayo ajar baa laga siina maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xusnin xataa shawkata yushaakuha ilaa akhirih ibnu xajar baxi buu fatxulbaari u ku leeyahay cizi bnu cabdisalaamna qawaacid lkubraa buu sidaas ku sheegay meeshaan marka dood baa ku jirto labada dhinacba marka ictibaar yeela karta meeshaan laakiin sabar waa inuu jiraa qaala xadaanaa cumaru bnu xafs bni iyaa qaala xadaanaa abi xafs bnu iyaas can alqi bni mucaawiya wahuwa alqu bnu mucaawiyata annakhaciy waa jaddu xafs bnu khiyaah taabiciyun kabiiru mukhadram taabici kabiir maqbulu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاnasaa-iy mizi tahdiibu lkamaalka wuxuu ku yidhi alxaafid اlmizi rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslimu wاnasaa-iyu xadiidan waaxida markaasuu mizi xadiidkaas buu sanad caaliya ku keenay laftiisa oo wuxuu yidhi muwaafaqo ayaan ku wariyey buu yidhi xadiidkaas bukhaari baan waafaqay waxaanan ka waafaqay caliy bnu cabdillahi almadini sheekhiisa wixii de muwaafaqada iyo bedelka iyo musaafaxada iyo la dhihi jiray waa sanaaca xadiiiya waayahay can abi zurcata wahuwa abu zurcata bni camr bni jariir albajali jariir bn cabdillahi albajali baa dhalay can abi hurayrata ana imra'atan atat nabiya sal l slama ninbaa nebiga ula timid bisabiyin cunug yar faqaalat waxay tihi udcu lahu rasuul alla u duceey cunugaani faqad dafantu alaaatan saddex cunug baan duugayay tiri aan dhalay kan iigu ducee rasuul allo fa qaala waxau yidhi nebiga ixtadartii waxaad xayndaab yani xayndaabaad samaysatay bixidaarin shadiidin xayndaab adag ayaad ka samaysata min annaari naar naar xayndaab adagaa ka samaysata naar kuusoo dhowaan maysa is maysaane waa xera xayndaabaad ka samaysata naarti sidaas ku yiri markaa saddex qofkay u dhintaan ee safro marka sidaas ajar uu leeyahy xadiidkan muslim baa wariyey kitaabu lbiri wasila qala xadaanaa cayaashun wahuwa bnu lwaliid araqaam qala xadaanaa cabdulaclaa qala xadaanaa saciidun iljurayriy can khalidin cabsiyi buu ii dhigay aniga mana ahan saas ama wa alqaysiyi ama alcayshiyi waay cabsi ma jirto kuu kuu dhiga adiga ah, qaysi eh, waxaana waa la yidhaahdaa alcayshiyuna waa la yidhahda cayshi iyo qaysi iyo cabsi iyo cansi qaysi ka bixi cayshi iyo cabsi iyo cansi mu'talif iyo mukhtalif isku siyaa loo dhigaa saddexdooda marka waxay yidhahdaan kullu basriyin cayshiyun wa kullu shaamiyin cansiyun maxaa soo haray marka wa kullu kuufiyin cabsiyun kuufi haddaa aragto waa cabsi basri haddaad aragtana waa cayshi shaami haddaa aragtana waa cansi qaala xadaanaa muxamed bnu isxaaq waxaa weeyaan marka ninkani can khalidin اlqaysiyi khalid bnu eh, khalid alqaysi bilqaaf wahuwa maqbul akraja xadiiثhu albukhaariy fi ladb اlmfrad wmuslim iyo abu dawuudna fi lqadar ayuu uga wariya waayah qaala maata bnun lii cunug aan dhalayaa dhintay fawajadtu calayhi yani waan korkiisaan waa ka xumaaday waan u carooday wajdan shadiidan yani dareen aad u daran faqultu waxaan idhi ya abaa hurayrata abu hurayra maa samicta min annabiy sal l slama maxaad nabiga ka maqashay shay-an wax tusahii bihi anfusanaa nafaheenna marka yacnii aad ku sadaqaysanaysid can mowtaana kuweenna dhintay xaggooda tusahii maa ku dhigan tusakhii bihi anfusanaa yacnii aada nafsadeenna ugu dhiib yeelaysid ku wanaajinaysid ood nagu sabarsiinaysid can mowtaanaa kuweena dhintay aada noogaga e, diib yeelaysid ood noogu sabarsiinaysid qaala wuxuu yidhi samictu min anabiyi sal ll ly slam yaquul nabigan ka maqlay isagoo dhahayo sigaarukum kuwiina yaryar dacaamiisu ljannati cayayaanka biyaha ku dhex jiro een biyaha ka dhex bixinen faaruqin weyaan jannada cayayaankeedaas dacaamiisu ljannati dacaamiis wuxuu yidhi waa duwaybatin duwaybatun takuunu fi lmaa laa tufaariquhu daabad yar ama xayawaan yaroo aan biyaha ka bixin mar walba biyaha isaga jiro ayb marka wuxuu leeyahay cunugan yarkaa maxaa marka loogu shabahay daabadaas aan biyaha ka dhex bixinoo faaruqin sida biyaha daabadaasi aynan u faaruqin ayaa cunugan yarkaana adiga uunan kuu faaruqaynin ma fahamteen sida daabadaas biyaha aynan u faaruqin baynan kuu faaruqaynin adigana cunugan uusan ku faaruqayninoo shafaacadiisii iyo waa helaysaa markaa tegaya qaala xadaanaa marka xadiidkani sidaan leeyahay xadiidkan marka waa saxiixu muslima weriyey kitaab lbiri wasila qala xadaanaa cayaashun qala xadaanaa cabdulaclى qala xadaanaa mxamed bn isxaaq qala xadaanii mxamed bn ibrahima bn اlxaariث wahuwa taymiyu hiqat can maxmuud bni labidin can jaabir bni cabdillaahi qaala samictu rasuula اllahi sal slam yaquul man maata lahu alaaثat min alwalad qofkii dhintay isagoo saddex ilmana leh man maata lahu qofkay u dhinteen man maata qofkii uu dhintay alaaatun saddex min alwaladi ilmaha ah lahu isaga ay u dhinteen faxtasabahum kuwaa jartiirsaday dakhala aljannata jannaduu galay qofkaas qulnaa faxtasabahum baa marka ku jirta soo ma aragti qulnaa yaa rasuul allahi wanaani qaala wanaani qultu lijaabirin wallaahi uraa waxaan malaynayaa oo laymala gelinayaa low qultuma waaxidun haddaad dhihi lahaydeen laqaala waa dhihi lahaa qaala waana adunuhu wallaahi aniguna sidaas baan u malaynayaa wallaahi qala xadaana cali bnu cabdillaahi qaala xadaana xafsu bnu ghiyaad qaala samictu dalqa bna mucaawiya huwa jadduhu waay qaala samictu aba zurcata can abi hurayrata ana imra'atan atat nabiya sal l slam bisabiyin faqaalat udcu llaha lahu faqad dafantu alaaatan faqaala xtadarti bixidaarin shadiidin min annaar alaaatin hadda marka oo ilmo ah waa un dabcan ayb alaaada marka haddaan macduudkii yani macduudka haddaan la sheegin labada alaaan alaaatan labadaba waa banaan waa bannaanaanaysa mar haddaan macduudkiiba la sheegaynin alaaan alaaatan intaba waa bannaan faqaala wuxuu yidhi ixtadarti bixidaarin shadiidin min annaar waa soo marnay qala xadaana caliyun qala xadaana sufyaan qala xadaana suhayl bnu abi salix can abihi can abi hurayrata jaءat imra'at ila rasuuli اlahi sal l slam faqaalat ya rasuula allah inaa laa naqdiru calayka fi majlisika ma awoodno inaan majliskaaga kugu imaano fawaacidnaa yowman maalinna nala ballan na'tika bihi aan kuu imaane faqaala wuxuu yidhi mawcidu beytu fulanin hebel gurigiisa waa ballankiina fajaءahuna waa u yimid lidalika alwacdi ballantaabuu ugu yimid wa kana fima xadaahuna wuxuu u sheegay waxaa ka mid ahaa maa minkuna imra'at yamuutu laha alaaثat min alwalad fataxtasibuhum ila dakhalat اljanna faqaalat imra'atu naag baa waxay tihi aw inaani qaala aw inaani ama labo kana suhaylun yatashadadu fi lxadiidi wayaxfad suhayl xadiidku waa ku adadkaan jiray waana xifdinayey walam yakun axadu yaqdiru an yaktuba cindahu qofna ma awoodin agtiisa inuu yani u ka qoro ku qoro ayb xadiidkan bukhaari kitaabulcilmi buu kusoo saaray min ariiqi shucba can ibni اlasbahaniy can abi saalix can abi saciid ayb suhayl dariiqiisu uunan marin laakiin min ariiqi abi saciidna waa ka keenay min ariiqi abi hurayrana waa ka keenay kitaab اlcilmi qala xadaana xaramiy bnu xafsin wamuusa bnu ismaaciil qala xadaana cabdulwaaxid qala xadaana cusmaan bnu xakiim qala xadaanii camru bnu caamirin ilansaariy qala xadaatnii umu sulaymin qalat kuntu cinda nabiy sal l slam ywma faqala ya uma sulaym ma min muslimayni yamuutu lahma alaaat wlaadi ila adhlahma allah ljana bifadli raxmatihi iyaahum naxariistiisa fadligeeda iyaahum oo ugu naxariisanaya iyaga qultu wanaani qaala wanaani xadiidkan axmed musnadku kusoo saaray waana xadiid saxiixun ligayrihi ah isnaadkiisana camr bnu caasim baa ku jira oo majhuul ah laakiin xadiidku waa saxiix qaala xadaanaa caliyun qaala xadaanaa muctamirun qaala qara'tu cala alfudayl ayb huwa alfudayl bnu maysarata abu mucaad albasri saduuq an abi xurayz an abi xariiz can abi xariisin abu xariis cabdullahi bnu xasan alasdiyu abu xariis saduuqun yukhdi ana alxasana xadaahu biwasit ana sacsacata bna mucaawiyata xadaahu anahu laqiya abaa darin bou la kulmay mutawashixan qirbatan isagoo xambaarsan sibraar qaala maa laka min alwaladi ya abaa dar qaala waxa uu yidhi maa laka min alwaladi ya abaa dar kuma sugnaanin ilmo miya qaala waxa uu yidhi alaa uxadiuka makuu sheegaa buu yidhi wax makuu sheegaa qultu waxaan idhi balaa qaala waxa uu yidhi samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul maa min muslimi yamuutu lahu halaaثat min alwalad lam yabluqu اlxuntha aan qaangaarin ilaa adkhalahu llahu ljanna ilaa alla jannaduu geliyaa bifadli raxmatihi iyaahu wamaa min rajulin actaqa musliman ila jacala allahu caza wajalla ilaa alla wuxuu ka yeelaa kula cudwin minhu xubin kastoo isaga ka mida fikaakahu likulli cudwin minhu xubin kasta naartuu kaga fakana xubinta ku aadan yuu kaga fakanaya xadiidkan waa saxiix ayb nasaa-i baana wariyey qaala xadaanaa cabdullaahi bnu abi lswad qala xadaanaa zakariya bnu cumaarat alansaariy qala xadaanaa cabdulcaziiz bnu suhayb can anas bni malik can الnabiy sal l slm qaal man maata lahu ثalaaثaة lam yabluqu اlxuntha aan qaan gaarin adkhalahu اllahu waiyaahum iyaga alle waa gelinayaa iyaga iyo iyaga qofkaa uu gelinayaa iyo iyagaaska ilmihiisaas ka saqiiray bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeeda ayuu aljannata ku gelinaya hada aakhiruhu wallahu aclam sal llah wslm la nabiyina mxamed